والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا weli axaadiisii dahaaradii ayaa inoo socotaa kollay maydhigii baanan ku jirno weli inoo socda wuxuu markaa uu yidhi shaarixa tarjamadiisiina weeye hada kani baabu bayaani istixbaabi ifaadati lmaayi biyaha shubitaankooda lagu shubo cala ra'si madaxa bal sunadnimidka uu sunno yahay caddayntiisii buu baabkeedii yahay iyo wagayrihi madaxa kayrkii talaatan saddex goor in lagu shubo kale axaadiisi way noo horreysay halkan si gaara ayaa dee ay bal xadiidka inoo iman doona ama axaadiisa inoo iman doontaa si gaara madaxii oo weliba markaa ayaa ay ugu yimaadeen oo tan baa keentay axaadiisan baabka in loo dhigtaba <clears throat> marka waa madaxii iyo gayrkiiba buu yidhi in saddex goor lagu shubo oo macnuhu waxa weeye uun mar keliya aan lagu kaaftoomin ee saddex goor oo saddex karfo ah ama labada gacmood mugoodba ah madaxii lagu shubo taas baana uu ku dahirmaya dee uu dahaaradii la doonayey ee bal masalan ay kuba xasilaysaa marka cala ra'si axaadiis aan ku arki doonaa wakayrihi iyada axaadiis ay nooguma sugnee laakiin waa qiyaas baabkeed oo dee madaxii kol haddii tasriis uu usoo arooray waysadiina lagu yaqaanay saynu soo maray iyaduna sida dee tamaamkii ama kaamilkii ee sunnu in in la saddexeeyo xubnihii ay ahayd ayay leeyihin maydhiguna waa la mid oo xubnihii kale jasadkana iyaduna tasriidka ayaa waa qiyaas ahaan looga qiyaas qaadanayo halkan iyo dee waysadii bal taas bay u yidhaaheen ciddii kuma tagtay oo tan buu leeyahy lakin wakayrihi xadiidka inooguma sugnaan marka la eego halaatanta xadaثna yaحya بن yaحyى وqtaybaة بن سacيidi وabubakr بن abi shaybata qolooyinkaasoo dhami ayaa mslim u sheeka oo uu xadiidka kaba warinaya qala yaحyى أخbarana وqala الآkخarani xadaثna abوaxwas macnaa saddexdooduba shek keliyun bay wada leeyihiin waa abوaxwas salam ibnu sulaymkaynu marar soo aragnay waxaa kala dunown ama kayfiyadii taxamulka ama siiqadan iyo cibaaradii tilmaamaysay si ay xadiidka ku xambaareen inay kuba wariyeen oo yaxya bnu yaxya akhbaranaa buu yidhi labada kalena xadaanaa bay yidhaaheen <clears throat> an abi isxaaqa can sulaymaan bni suradin can jubayr bni mudcimin qaala anahu qaal abu isxaaq waa abu isxaaq isabiici camr bni cabdillaahi oo marar badan aan soo aragnay nin caalimo oo kitaabkana kuwa badan ba ama ah, kutubta axaadiisaba waa nin caalimo oo axaadiis badan sulaymaan ibnu suradna kolley caawa inoogu horeysa waana saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo reer khusaaco ahaa xadiidkan iyo xadiid aada u dambeeya ayaanu kitaabka muslim ku leeyahay labadaa xadiis buu ku leeyahay weliba xadiidkan aan haynana صaxaabi kale uu kaba sii warinayaa sulayman ibnu surad markaa bal waxaan leenahay waa صaxaabi صaxaabi kalena kasii warinaya kolleyna waa صaxaabi adigu mashhuur ahaa macruuf ahaa adigu markii dambena ciraaqiya buu degay ama kufa ayuu degay <clears throat> shan iyo lixdankii hijrada ayaa la dilay caynulwarda meel la odhanaya ama dee dagaal kaba dhacay ama dee jeish lagu magacaabaya tawaabiin jeishu tawaabiin oo isaguba malaa isagaaba qaa'idkiah isagoo markaa de ah saddex iyo sagaashan jiray waktigaas baa la diray kollay qisooyinkooduna iyo dilkaas iyo wixii ku tacalluqsan ama waxaan filayaa kutubta taariikhda aad bay mashhuur ugu tahay macruuf ugu tahay bal isaga iyo raglana lana madaxyadoodii inta la gooyaaba ilaa dimashik la geeyey oo halkaa meelaha laga laalaadiyeen bal sulayman ibnu surad eh, kolley dee qisada iyo waxyaalahay ahaayeen iyo xaas imaka ah, ama dee baabkeen maba joogne waxun baan leenahay waktigaas ayaa dhimashadiisu ahayd shan iyo lixankii dilna way ahaydba waxaanu ahaa dadkii markii hore xuseen ibnu caliya u yeedhay eh, uga yeedhay xijaaz ama maka iyo uga yeedhay ciraaq yidhi noo kaalay iyaga su-aashood iyo dalabkooda uu kuba yimid laakiin markii dambe uu soo gaadhay haddana dee aan u ee ka baxay waqtigii dambena taa iskuma qoomameeyey isagiyo rag badan oo lahaa oo yidhaaheen ba waxaa kafaaro inooga noqonayo wixii aan samaynay in dee bal matalan dalabka aan dalbayno isagii in loo aara ama dhiiggiisii aan doonayno laynagu dilo dee waana taas baana ay markaa tawaabiintaasi kuwa baxday ama dagaalkaasna cubaydalla bni ziyad waktigiisi ay halkaa kaba dhacday meesha aan sheegaya isagiiyana lagu dilay <clears throat> marka wuxuu kaba wariyay can jubayr bni mudcimin can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam anahu shaniya dukira waxaa la sheegay oo jib rasuulka ilaahay buu kaba warinaya dukira cindahu cinda الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam algusl maydhiga min aljanaabati janaabada lagaba maydhanayo macnaa iyadoo majliskii rasuulka la fadhiyo ayaa dad fadhiyey maywan laftiga xadiidka kii dambaa riwaayadii dambaan qaatay can jubayr bni mudcimin qaala wuxuu yihi anahu qaala tamarow waa lafdiga dambe tamarow way murmeenoo dadkii fi lgusli maydhiga iyo sida loo maydhanayo ayay janaabo loogaba maydhanayo sida riwaayada dambe ayay cinda rasuuli llaahi salى الlahu عalayه wasalam macnaa iyadoo rasuulka ilaahi majliskiisii la joogaa la hadal qaaday si ay noo soo socota isweydiiyeen bal kayfiyada gusliga rasuulka ilaahina waaba la joogaa e waana kan isagu shaafin doona ee bal u sheegi doono si bal masalan isagu yeelayay faqaala bacdu lqowmi dadkii xaadiriintaa barhkood baa waxay yidhaaheen ama ana anigu fa inii anigu aksilu waan maydhayaayo ra-si madaxayga waan maydhaa kada wa kada intaa iyo intaas waa cadadkii uu maydhayay bay kinaayo ka tahay kollayna malaa dee waa waa badinayay uun anugu markaan janaabo ka maydhanayo madaxayga intaasoo goor baan maydhaan faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi ama ana anigu fa inii anigu ufiidu waan shubayaayo waan shubaa calaa ra'si madaxayga halaatha kufin saddex kaf ayuun baaban ku shubaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadkii ugu fadliga badnaa ahaa ugu xalaal miirad badnaa ahaa ugu ilaah ka cabsi badnaa ahaa ayaa muxuu yihi isagoo sheegaya inta uu ku kaaftoomayo anigu madaxayga wuxun baaban ku shubaa halaatha akufin kollay akufna waa jamcu kafin kafina say culimadu raajax yeelaan walow barhkoode oo waxa weeyaan haba soo naqliyeen in luqad labaadna ay jirtee luqada waa la ta'niisiyaa macnaa kafatun lama odhanayo laakiin macna ahaan waa lafdi mu'anatha tan baa keentayba lafdigii salaad cadadkii in la tadkiiriyey maka halkan oo ثaلaثa kufin iyo ثaلaثata kufin aanay udhicin <clears throat> oo waxa weeyaan cadadkii de inay cadadki iyo macduudka iskhilaafaan halkan oo xaggii tadkir iyo tanis ba iskuba khilaafaan saddex caf ayaan ku shubaa kolley lafdiga caf wuxuu keenayaaba dee sacab mugi un baabu keenaya hore laakiin waxaynu usoo maray xafna in rasuulka ilaahay markuu maydhanayo xafna lafdigaasaan soo aragnaa xafnana waxaan idhi waa labada kaf oo laysu geeyey ama labadaas oo ayaa biyii la daraya markaasuu rasuulka ilaahay madaxiisa ku shubayey saddex goor marka uu ku shubo isagoo timo badnaa biyiina ay markii horena waa kiinu gacmaha iyo yar qoyan sii dhex gelinaya aynu soo maray biyiina ay dee guntoodii hagaag u gaadhaan intaasaa kuba filayd oo tahaaradii ay ugu xasilaysay wax badan oo ziyaado ayo uu laba yimaado uma baahnaynba marka halkana taas ay ku xambaaran tahay oo kaf keliya maaha walo aynu riwaayo soo maray si labada dhinac marku kala shubahaduma mid saddexaad oo uu markaa isu geyno markaa dhammaan madaxa ku caamiyeelaya ay jirtaan riwaayo kusoo maray taaba weyn waxaanayna tusaysaa halkan kafka in looga jeeda xafno labada gacmood oo dhan xadiidkan bukhaarina uu wariyey oo muslim kitaabul qusri buu isaguna kuba wariyey markaa riwaayada dambe weliba riwaayadan abu isxaaq baabay ahayd can sulayman san unbuu sanadka kuba wariyey waxaana riwaayadiisa kuba sugnayd isagoo jubayrna markaa ay arrinta la sheegayo maya dee rasuulka ilaahay markaa uu kaba soo naqlinayay wa ashaara biyadayhi kiltayhima bukhaari saxiixiisay ku sugan tahay macnaa labadiisii gacmood buu ku ishaaray iyagoo wada jira oo macnaa labadii gacmood buu kala bixiyey markaa kafkii imika halkan waa alkafayn baa looga jeedaa ama xafnadii aynu soo maro iyadoo labada kaf baa xafna la wada yidhaahaa xadiidka riwaayada bukhaari waa xadiidka naftiisa ay noo cadaynaysa waa ashaara biyadayhi kiltayhima oo intuu saa ugu qaado ku shubuu mar labaad iyo mar saddexaad intaasu ku filaanaysa weeye ama ana fa inii ufiidu calaa ra'si halaaa akufin وxadثna محamed بن بشhاr qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شhuعبة عن أbي إسحاq عن سlayman بن صurd عن جubayr بن مطcم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه dukira عindh الغسل min الجناaبة معنى أنه شhأنiya dukira waxa la sheegay oo la hadal qaaday oo dee la isweydiiyey cindahu rasuulka ilaahay agtiisa صلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه الغسل min الجناaبةi maydhiga جناabada laga maydhanayo bal waa sida loo maydhanayo inahaas ayaa law la isweydiiyey faqaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ama ana anigu fa ufriqu waan shubayaayo calaa ra'sii madaxayga korkii waxaan ku shubaa un halaatan waa saddex goor baan madaxayga biyaha ku shubaa si ugu shubayana waa labadiisa ka foowada jira oo biyi ka buuxiyey ayuu madaxii ku shubaa timihiisna way badnaayeen rasuulkii ilaahay marka haddana dee kol haddii timi iyo ay gaadhaan biyihii jirhkii intaasaa kuba wada filan intaasaan ku kaaftoomaa baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa iyadoo axaadiida baabku inoo socon doonto oo xadiid kaleo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo uu inoo dambeeyo haddii aan la yidhaaho <clears throat> oo bal isaguna laba dariiq yeelan doono bala markaas dee laba riwaayo kale ah jaabir ha wada warinaye waxaa xadiidka horta inooguba sugan jawaazu lmunaadara walmubaaxasa fi lcilm mubaaxaso isla baxsin iyo munaadarada cilmiga masaa-ishiisa lagu munaadaroonaya la isla baxsiyayo taasi way noogu sugan tahay oo waa kan xadiidka maxay ahayd tamaaraw fi lgusli cinda rasuuli waa masaa'il cilmi sida kayfiyadiisu tahay iyo umuurahaas dukira cindahu lguslu min aljanaabati waxaa kaloo inooguba sugan buu leeyahay fiihi jawaasu munaadarati lmafduliina bixadrati faadili ruuxii faadilka ahaa ama kaba aqoonta badnaa agtood iyadoo laba joogo dadkii kale dee laga mudnaa jaanibkaas baxigooda iyo mubaaxasadooda cilmiga ay baxsinayaan isla munaadaroon ama isweydiin bal way nooguba sugantahay wa munaadaratu اaصxaabi bixadrati imaamihim wa kabiirihim rasuulka ilahi waa jooga haddaba in bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh majliskiisa la joogo bal matalan la isu diiday in dee dhawaaqa saro lagu qaado un la tarfaco sawtakum fowqa sawti nebiyi oo kale ama sida xadiis inoo dambeeya laa yanbagii cindii tanaazucun ama cinda nebiyin tanaasucun oo kale waa wixii nisaacee khilaaf iyo muran iyo waxyaale kaba imanaya ama dhawaaqaa dheeriye laakiin masaa-ishiisan dee iyadu bal matalan aan nisaaca ah iyo khisaam aanu kuba sugnayne la isweydiinayo cilmi la isweydiinayay un ah dhawaaqina kaa caadigaa ah iyo hadalkii yahay waxba si inaanay kuba sugnayn majliskii rasuulka oo la joogo taasi way inooguma sugantahay xadiidkana arrintan kale uu u baabaystay oo ah madaxa in biyaha lagu shubayo oo goor bal maalan la saddexaynayo ujeeddadu mar aan lagu kaaftoomahayne walow dee haddii mar hagaag u wada gaadhana oo biyihii ay dee lagu kaaftoomi karo laakiin in la saddexaynayo saddex goor biyihii laguba shubayo madaxii markaa janaabo laga maydhana maxayb ay dumarkii kaba maydhanayaanna xadiidka taasi way nooguba sugan tahay bal xagga kale ee waxa weeyaan waxa noo dambeeya bal matalan kolley axaadiid kalena way noo dambaysaaye iyada saddexdu waxay u timi baan idhi madaxa jasadka intiisa kale axaadiidtii soo aroortay oo dhan aynu qaybo soo aragnay tasriif iyo in lagu celceliyo marka ama dhinacan la maydhaya maka kale la maydhaya majiska inta intaysa kale axaadiisa kumay sugnayna wuxuun baa kuba sugnayd ifaadat lma cala saa'ir اljasad wax kala soodan taasna waana inoo dambaysa horena waan usoo aragnayba eh, laakiin madaxun baa halkan tasriis uba yimi marka halkan side shaaficiyad iyo qolooyin kaleba jasadka intiisa kalena waxay haleeshiiyaan madaxan waa qiyaasaana waa san anu lahaa wagayrihidu waa qiyaas ee xadiidka iyada inooguma sugna oo madaxanna way uga qiyaas qaateen tasriisku uba yimi ay leeyihin acdaadii kalena waa la mid oo farqi uma dhexeeyo arrinta kale iyadna jirta acdaadii weysada oy leeyihiinba dee taasi takfiif baabay ku binaysnayd oo maydhu waa dee ka yar xeeldheeriyo jirkii baaba la wada maydhaya iyadna waa tii la saddexaynayo salaad aynu kuba soo maray markaasay leeyihin halkan na taasay uga qiyaas qaateene malmuhimku waxa weeyaan nas gaari ma jirto xadiisyaduna kumay iman rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ficilkii ama sifayntiiba kumay iman dee qowlba kumay iman marka taasi iyada haddii uu markaa uu dee madaxiisii maydho jirkii kalena uu biyihii wada gaadhsiiyaanuun waataan xalayba soo nidhi shardiga qasriguun waa tacmiim de waxa weeyaan jasad bilma oo biyihii in la wada gaadhsiiya un jirhkii ay hagaag u wada gaadhaan iyadoo arrintu aanay masixidaan ahayn dee taa ay kaba dareerayaan ay ta intaa haddii la helo mar keliyaba haba noqotee dee maydhigii iyo inqihii la doonaya waa xasilaya وxadثna yaحyى بن yaحyى وإسmاعيل بن saلم qاla waxay yidhaaheen labadaasi أخbarana hushaym عan أbي bشhr عan أbي سفyاn عan jaaبir بن cabd اللahi أna wfda ثqيfin reer ثqيf wafdigoodii sأluu النabiya slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay bay weydiiyeen macnaa waxa yimi reer ثqيf wafdigoodii oo waxay ka yimaadeen degaankoodii oo waa daaif reerkii degayey daaif iyagaa degayey reer thaqiif baa degayey oo degaankooda ay ahayd haddaba markii dambe soo islaameen weeye kollay sanadii sagaalaadna way ahaydba adugu bal markay dee iyagu wafdigoodii ugu horreeyey yimaadeen ee islaamkooda waday waayo sanadii sideedaad aakhirkeedii dagaalkii xunayn markuu dhacay mudduu rasuulkii ilaahay xisaarinayay ee iyagoo dee kollay xisni adag lahaa albaabadiina xidhay biyo iyo wixii ay u baahnaayeen cunto iyo waxna ay guda ugu jireen ayaa kolley xisaarkiina markuu dheeraadaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh u makansan inuu furo oo uu ka laabmay laakiin dib bay u arkeen inaanay awood ay rasuulka ilaahi iyo muslimiinta iyo dadkii hareerahooda o dhan oo wada islaamay ay dee kula dagaalamaan inaanay lahayn ama ay gaalnimadii kusii sugnaadaano markaasay yimaadeen bal marka had noqota ama mar ka dambeeye wafdigoodaa yimi markaasay wafdigaa reer saqiif ayaa sa'alu nabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay bay weydiiyeen oo faqaaluu waxay yidhaaheen ina ardanaa dhulka yagu ardu dhul weeye baaridatun qabow oo waqtiga jiilaalkii dhulka yagu waa qabow yahay oo dee waa meel saray ku taalaayo waaba halkaa dee dhulkaa ay uba xagaabaxaan marka la eego dhulkaa mandiqo qabow weeye markay xagaagii noqotona muctadil ah jiilaalkiina qabow haddaba dhulka yagu waa qabow yahay fakayfa bilgusli dee janaabo iyana way nagu imanayaan maydi baan u baahanaynaa iyadoo dhulka yagina qabow yahay seebaa dee maydhiga u ahaaday seen u maydhanaynaa balki seen iyo biyaha iyo waxay kaba isticmaalayeen bay taa rasuulki ilaahay weydiiyeen faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ama ana anigu bal anigu haddaan ahay fa ufriqu calaa ra'si madaxayga waan ku shubaayo dee waxa weeye calaa halaatan saddex goor markaan maydhanayo madaxayga biyaha saddex goor baan ku shubaa jirkii kalena biyii baan wada gaadhsiiyaa taas baana dee waxa weeyaan muraadkii iyo maqsuudkii aan ka lahaa maydhiganna uu igu dhammaanaya iguba xasilayaa taas buuhi qaala ibnu salimin ina salim baa wuxuu uhi fii riwaayatihi xadahanaa hushaymun qaala akhbaranaa abu bishrin wa qaala waxaa kaluu yidhi ina wfda haqifin qaluu ya rasuul الlahi kale kolley waa kitaabkeenan aan hayno iyo imaamkan leh marka xagga waxyaalaha dee aada u muhimkee isnaadka ama asaniida ladaa'ifteedii iyo cilmiga daqaa'iqdiisee kuba tacaluqsan gees kalena ixtiyaadkii iyo waracii iyo diqadii muslim bay tahayba macnuu waxa weeyaan labada sheekhe uu leeyahy yaxya ibnu yaxya ismaaciil ibnu salim xadiidka waxay ka wada wariyeen hushaym ibnu bashiir bay ka wada wariyeen sanadkiisina wataan aragnayba marka waxa weeyaan de walow xadiidkii marka la eego macno ahaan iyo lafdi ahaanba matniga xadiidka ay isku mid ahaayeen sanadkay cibaaraad ku yar kala dunaayeen oo riwaayadaa hore halkan kaba aragnay qaala akhbaranaa hushay qaala akhbaranaa hushaymun can abi bishrin can abi sufyaana taas ayaa maxaa iبن salm riwaayadiisa kuma sugnayd xadaثanaa bshr marka abaranaa hushamey xadaثanaa hushaym abaranaa hushaym markaa waxaa lahaa yaحya lakin te muhimkii taasi dhib ma laha abaranaa iyo xadaثanaa ee maxaa muhim ah xadaثanaa hushaym aخbaranaa abu bshri abu bshri baa noo waramay faa'ido weyna halkan way ku sugan tahay oo dhaafsan un inuu caddeeyo labadiisa sheekh inay cibaaradoodu yar kala dunayd oo si u bal matalan taasoo inu inagu badan had iyo goor sheekhu u cinaayoodo faa'iide ka weyn baa maanta kuba sugan oo waxa weeye ushaym ibnu bashiir waa waalow imaam yahay caalim yahay dadkii in badan loo xereeyey uu yahay oo raggii laazimay imaam axmed iyo malaa sanado dhowra ayuu laba joogay aadna xormo weyniyo dee aqoon weyniyo taasaa xifdigiisna badnaa haddana waa raggii lagu yaqaanay tadliiska mudris buu ahaa bmacnaa axaadiistii isagoo xifdigiisu badayuu kumayaal xadiis warinayay haddana awqaadda qaarkeed waxaa ka dhacaysay ruuxii uu ka maqlay xadiiska inuu bal masalan kaba tago ama uu qariyo taas baaba dhacaysay mudeliskana kollay xukun buu leeyahay oo walow dee aanu xukunku taas si guud ahayn oo raggan mudelisiintiina aanay isku maraatib ahayn culimadna ilaa shan martabeye ay u qaybiyaan oo martabada koowaad iyo ta labaad iyo aan waxba cantooda iyo waxyaalahaasi aan la dhibsan ee laba aqbalo haddaba martabada saddexaad iyo marka lasoo gaadhay ragga kuma sugan ee waxaa xukumku yahay can hadday yidhaahaan iyo wixii lamidee aan sariix ku ahayn inuu waxaan maqlo sheekan kaba maqlay waa laga joogsadaa haddii laakiin uu yidhaha caddeeyo inuu maqlayna uu sheekan kaba maqlayna waa la aqbalaa sidiisa kale iqi u yahay riwaayadii horena maxaa kuba sugnayd can abi bishrin marka cancana mudalisna waa halkii laga joogsanayey tan maxaa inoogu sugan meeshii samaaci buu caddeeyey akbaranaa abu bishrin marka wixii aan ka baqanayne ah inuu xadiidka ninkan aanu kaba maqlin abu bishrin aanu kaba maqlin baa meesha ka baxay waa taata muhimka muhimkaa ee halkan inooguba sugan taa weeye arrin kalena ay ku kala dunaayeenna uu sheegayo cibaaradii hore maxay ahayd ana wafda haqiifin sa'aluu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam su-aashiina waaba tan oo faqaaluu tafsiir bay sa'alu ahayd ama cibaaradan dambe maxaa dhacday ina salim ina wafda haqiifin qaaluu ya rasuul الlahi markaa dee annabiy iyo arasuul halkan nisbat اlqowli ilaa qaa'ilihi marka ay tahay wax farqi oo inoogu dhexeeya ma jirto maqsuudka waa xasilaya tanna waa si cibaaraadkii iyo alfaadihii uu ilaaliyo o u dhowro un weeye tan ya rasuul الlahi taasna sa'alu nabiya salى الlahu عalيه wasalam faqaaluu baa kuba sugnayd intaa weeye <clears throat> xagga marka la eego dee abu bishrin iyo abu sufyaan iyo horeynu usoo aragnay dee waan ogahay lakiin aan saa lagu qabanahayn ee ninkii aada ugu ihtimaamaya mooye dadka badankoodna waxaan aanay xiisaynba ama aanay uba ihtimaamin walow dee shay aada u mudan yahay abu bishrinna jacfar ibnu iyas baa la yidhaha horeynu usoo aragnay kunyadiisa buu ku shuuroobay markay magaciisa noqotona wuxuu kaga shuurowsan yahay magaca aabihii magaciisa iyo kunya jacfar ibnu abi waxshiya jacfar ibnu iyas abu bishrin abu sufyaanna dalxat ibnu naafic baa la yidhaahaayo horeynu usoo aragnay isagoo dee sanoo kale jaabir ugaba warinaya na horeynu usoo aragnay dalxat ibnu naafic وxadثna محamed بن mثنى qال xadثna cabdالوahaabi yaعni ثaqafiya cabdالوahaabi بن cabdالmajid isna waa ina aan soo aragne قال xadaثna جعفر عن أبيه can جابر بن عبد الله قال أنه قال xadiid kale oo jaabir leeyahay xadiidkii horena waa ta aan soo aragnay jaabir imakalahaan kaba soo baxnay waxaana inoogu sugan oo la arko caawa inay noogu horeyso jacfar jacfarkani waa de min saadaati ali lbeyti cilma wafiqhan wafadlan ayuu kaba midiyay alubeytkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dadkoodii u mudnaa waqtigiisii cilmi hadday tahay fadli iyo fiqi iyo taqwaba hadday tahay raggii ugu mudnaa waa ninkii ku shuhroobay jacfar saadiq weeye jacfar saadiq waana jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib bal marka waana nin marka la eego atbaacu taabiciin ee taabiciintii raggii ugu yaryaraa la waqti buu ahaa lakiin cid saxaabo ah oo arkay may jirinoo waa nin atbaacu taabiciintii ka mid ah oo imaamo weeye dee sayidkana ahaa shariifka qiimaha badan aabihii mحamed iبn عalي waa isna imaamkii loo yaqaanay iqada ahaa faqiha caalamkaya mحamed الbaqir waa alubeytkii rasuulka ee isaga aabihiina waa cali zayn اlcaabidiin zayn اlcaabidiin kaas baa ina xusein ibn cali bn abi طaaliba haddaba aabihii moxamed albaqir horeynu usoo maray oo muqadimadii baaban kuba soo maray waana taabici baa nidhi jacfar usaadiqna waa ninkaa dee kollay aada u mashhuurka macruufka marka laqabkiisa iyo la eego magaciisan jacfar ibn moxamed haddaba maxamed albaqir ba wuxuu ka warinaya xadiidka waana la kulmay xadiidka ugu dhe axaadiisan kitaabka kuwa ugu dhaadheer ka mida ah waa xadiidkii xajkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tilmaam iyo sifayn rasuulka ilaahay xajkiisa la sifeeyana waa ka ugu taamsan uguna waadixsan ee ugu dham waana kitaabku inooguba iman doonaa kolleyna waa sanad laguma warin doono qeybtan dambe oo jaabir ibn cabdillahi o de maxamed albaqir baa ka warinaya maxamed albaqirna marka la eego isaga iska daa iyo aabihii awowgii xusein ibnu cali markii uu dhashay jaabir de nin wuxua dagaaladii jihaadadii kuma jiray oo gelayo xbrlasadiya waa galay markaa ma dhalanba xusein ibnu cali aad bu u cimriyey waanu indha bere berigaa dambe qaala wuxu uhi jaabir ibnu cabdillaahi kana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida اktasala marka uu maydho min janaabatin janaabo uu kaba maydho saba uu shubayey calىa ra'sihi madaxiisa korkii ثaلaaثa xafanaatin saddex xafno xafnaduna waa taa mid-ulkafayn baa nir waa labada gacmood ama labada kaf mugood taas baa xafno la yidhaahaa saddex xafno oo min maa-in biyaa ayuu madaxiisa ku shubayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh majliskiina waa la fadhiyaa maxamed ulbaqir waa joogaa waxaa kaloo jooga nin kaleo isaguna alubeytkii rasuulka ilaahi kaba mid ah salawaat ullahi wasalaamu aleyh xasan ibnu maxamed la yidhaaho lakin isagoo xadiidka sanadka inooguma sugna walow kitaabka uu ku iman doono khaasatan laba xadiis oo isku baad isku dhow oo abwaabta mutcadan mutcatu nisa ama kitaabu nikax laba xadiis uu ku leeyahay haddaba markuu saa yidhi ayaa faqaala lahu jaabir wuxuu ku yidhi alxasan bnu muxamedin waana xasan ibnu muxamed ibn cali bn abi aalib kolleyna waa maxamedkeenu soo marnay maxamed ibn alxanafiye la odranayey waana maxamed ibn cali ibn abi aalib hooyadiibu kuma shuroobay oo reer bani xaniife ahayd ayaa dhalay waana nin hiqo ah oo faqiiha ah oo taabiciintii kaba mida dhexe weliba kolley isaga iyo maxamed albaqir waa isla waqti waa laba ninoo dee ilmaadeeran oo dee kaasi waa maxamed ibn ibnu markaas cali ibn lxusein kana meye waaba isu adeer buu noqon kani waa xasan ibnu maxamed ibnu cali kaasi waa maxamed ibnu cali ibn xusein lakin waa isla waxa weeyaan taas oo maxamed ibn xanafiya de waxa weeyaan maaha صaxaabi xataa waa taabici n maxamed ibn cali ibn abi alib wuxuu yihi ninkaasa idhi inaa shacariti mahaygu way badan yihin o jeedada saddex goorood gacmahayga saa uu qaada biyoon madaxayga ku shubaa timo badan baa leeyo iguma filo weeye taas iguma filo oo intaas iguma filaanayso marka aan dee janaababa kaba maydhanayo qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi faqultu lahu waxaan ku idhi ya bna akhi de ka weynaana waa walaalnimada islaamnimada walaalkay inankiisiiyo kaana shacaru rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahaayeen akara kuwa ka badan min shacarika timahaaga oo adyaba kuwa ka fiican macnuhuna waa maxay ujeedadiisu wa kaana yakfihi ثalaaثa xafanaatin wey timihii rasuulku madaxaaga timaha adiga way kaa tima badnaa waana ka fiicnaayeen timahaaganba marka la eego dharar iyo khasaaraba labadaba haddana intaas baa ku filayd oo taasna waxay keenaysaa an alinqaa yaxsulu biha dee dahaaradii inay intaa kuba xasilaysa ayay keenaysaa riwaayo bukhaari ba xadiidkan markuu bukhaarina waa wariye ayaa waxaa ku sugnaa kana yakfi man huwa awfaa minka shacaran wakhayru minka waxaa intaasi ay ku filayd mid isaga kaa timo badnaa kana khayr badnaa waa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh oo manaa taasna ay keenaysa un dee intaasaa lagu kaaftoomaya haddii dee ruuxa intaa ka badinayo isla malaa intaasi kuma filana kolley waa isagoo midhacsanayo isleeyey malaa intan dahaaradii kuma xasilaysa ama biyahani kuma gaadhayaani rasuulka ilaahay ee ahaa dee awracu nnaas wa adqa nnaas wa aclamu nnaasi birabbi ayay intaasi kuma filaydo markaa badin intaa laga badiyo la israa kuguma filaanayso maxay noqon tanaduc bay noqon iyo rasuulka ilaahay hadigiisii wax khilaafsan oo de bal matalan taas bay noqonaysaa oo sidaas buu hadalkan u yihi rasuulka ilaahay kaa khayrka badnaa kaana timo badnaa ayay intaasi kuma filayd kana shacru rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam akara min shacrika waadyab kolleyba xadiidki iyo kolley umuurihiisa wataan soo marro waa baabkaa hore ayuun baabu dee inoogaba mid ah baabu xukmi dafaa'iri اlmuqtasilati haweenaydii maydhanaysay ee ama janaabo ka maydhanaysay ama xayd ka maydhanaysay timaheedii ay dabatay ama dee tidcanaaba taas oo ka bal ama waxa weeyaan xukumkeed marka ay biyaha ay maydhanayso ma ha nadiifin un ayu maydhanaysa janaabo ka maydhanaysa ama waxay ka maydhanayso in xayd kaba maydhanayso waxay dafaairta iyo timaheedaas ee kolkola arko inaanay biyi horeba u gaadhahayn waxay ka yeelaysaa macnaha miyay furfuraysaa haddii timaheediiba ay markaa ay dabnaayeenba ama ay tidcanaayeen iyo taas oo kale miyay furfuraysaa ama dee timo badan oo saa ahayd miyay kala bixinaysaa si biyu ay u gaadhaan mise markay dushaa kaga shubto sen rasuulkii ilaahay yeeli jiray ee hagaagna ay uu shubto intaas baaba kuba filan waa taas maxaa xukumkeedu yahay axaadiista jawaabteedu ay nooguba iman doontaa iyo arrimahaas xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وإسحاaq بn ibrahima وبn abi cmara kulhm can ibn cuyayna manaa raggaas oo dham oo raggaa dee inagu soo noqnoqdo ah sheekada muslimee dee axaadiistooda ay badantayna ha kala badbadnaadeen be dhammaantoodba ibnu cuyeyne xadiidka ka wariyeen laakiin siiqada iyo cibaaradan kayf ayaa kala dunay taxamulka oo qaala isxaaqu wuxuu yihi akhbaranaa sufyaanu dee kuwa kale waxaa la arkaa can ibni cuyeyna ama cibaaro kale sida isxaaq waa tii u badnaydba ama uu inta badan isticmaali jiray inuu akhbaranaa yidhaaho akhbaranaa sufyaanu can ayuba bni muusa can saciid bni abi saciidin almaqburiye can cabdillaahi bni raaficin mawla umi salamata can umi salamata qaalat anaha qaalat bal ayub ibnu muuse kolley waa nin reer bani umaye ah dabaqada jacfar saadiqiye ahaa dadka saxaabadii wax soo gaadhay laakiin aan laba kulmin atbaacu taabiciintun markaa raggii ugu waaweynaa waana bal matalan nin daas weeyaan oo axaadiisa xoogaa iyana kitaabka waa ku leeyahay oo ay noo dambayso arkaada caawa inooguba horeysa ama saciid ibn abi saciid almaqburi marar horeynu kitaabka isagii aabihiiba kuba soo marnay cabdullahi ibn raaficina ibn rاaficna waa nin سacيid بن abi سacيidkan iyoba isku dabaqayno waa taabiciintii dhexe waa niman ثiqo oo dee umu salama mawaalideedii buu kaba mid yahay umu salama kaba warinaya um اlmؤminiin oo qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow inii anigu imra'aة haweeney baan ahay oo ashudu waan adkeeyaa uxkim wey dafra ra'sii waa dafra shacari ra'sii madaxaygan timihiisa waa de dafr waa dafaairtii waa jamcu dafiratin waa timahan de la dabayo kale de gees ahaan la isugu xirayo la israacinayo hadaba bal matalan timahaygaas ayaan adkeeya oo de markaa ayaama de waxa weeyaan iyada tidcaysa ama ay dabaysoo kale iyobay taas baan adkeeyaa bay tidhi oo ujeeddadu timaha sideeda kuma daayo waa kan dumarkana kolley caadadoodaba tahay iyagoo dee taas ma bal matalan hadaba taasaan laba imaadaan eefaanquduhu ma furfuraayo dafriga ama shacarki timahayga miyaan u furfuraa ligusli ljanaabati janaabada maydhigeed oo markaa aan doonayo janaabo inaan ka maydho timahaygiina xaaladooda ay taa ahayd oy dafaa-irba ahaayeen miyaan furfuraa si aan timaha agaag ugu dee gaabiyaha u gaadhsiiyo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa macnuhuna waa laa yajibu calayki dalik arrinkaas iyo inaad furfurtaa waajib kuguma aha oo haddii dee ay furfurtana iyaday jirtaa hadday iska daysana waaba dee saa uu rasuulka ilaahay yidhi oo waa kol hadday biyuu gaadhaan oo hagaag u gaadhsiisa say noo soo socotana ugu shubto marka waxa weeye way ku filan tahayba weeyaan waa rukso laa ay laa yajibu calayki daaliki arrinkaasi waajib kuguma aha e maxaa jira inamaa yakfiki waxa kugu filan adiga an taxsi macnaa inaad shubtid oo calaa ra'siki madaxaaga halaaa xasayaatin saddex xasayo oo ujeedadu waa si aynu xafnadii aynu soo maro dee intay mar biyaheeda ay labadeeda kafa isu geysay oo haddaanay dee sa inagu isticmaallo weelba dardarsanahayn iyo gacmahooday darayeen si aan usoo aragnay intay mar saa u qaado ayay ku shubaysaa timaheedii ee waxaana riwaaye inoo soo socota inay gacanta marmarinayso iyo xoogu yar marmarin si ay u gaadhaan dee timaha guntoodii iyo jirkaa ka hooseeya iyo waxyaale ay u gaadhaan haddana mar labaad iyo mar saddexaad bay ku celin markay intaa samayso iyadoon furfurin khalaas intaasaa ugu filan dahaaradna way u xasishay hadday janaabo ahayd iyo hadday xayd ahaydna madaxeedu waa daahir noqday jirka kale waxay ka yeeleysaana waa tan xadiidka inooguba sugan xasaa yaxsi iyo kolley laba luqo aada u shahiira jiro xasaa yaxsi iyo xasaa yaxsu dee inta badan saciid oo kale iyo uxsu turaaba fi wujuhi lmadaaxiin oo kale xadiis buu kuba yimi kuwa had iyo goor dad ammaanayo ah taasoo ciidda iyo waxyaalaha wejiyadooda kuba saydha markaa dee xasaa yaxsu iyo xasaa yaxsi macnaa ficilkan waana ficilkaa dee naaqiska ah wuxuu ku yimaada wow iyo yaba marka ujeedadu xarafkiisa dambe wowna waa noqdaa luqada carbeed ya waa noqdaa marka xasaa yaxsu xaswan iyo xasaa yaxsi xasyan imikana tanu inooguba yimi kolley ibnu malik ba wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala manduumo iyo nadmi kolley toddobaataneeye bayd ah oo afcaasha caynkan ee laba wej utimaada ama wow iyo utimaada uu ku ururiyey oo uu kuba nadmiyey oo afcaasha caynkaas oo kolley waa nadmi dee mufiida taasolo aanu dee nadmi muntashira aan ahayn oo isagoo gaar loo madbaceeyey aanan arag isagoo dee kitaab kale ku dhex jiro uun mooyaane oo kitaab kale suyuudi baa kitaabkiisa almuzir la yidhaaho kusoo naqliya kitaabkan majmuuc lmutuun ee dee beryo jiri jiray ee mutuunta badan la isugu ururiyana kolley nadmi waa ku jira waa intan arkay weeye bal matalan taasoo oo imaka kolley aan ficilkana xasun waxasyun qul bihima macan <laughs> ayuu yidhaahaa o kale waftiga waan doonay inaan naqliyo oo kolley waxaan filaya inaan sharaxan u taam yeelay laakiin waan ka caajisay haddana inaan muswadaadkii ka naqliyo kolley waxaan de ma waan u dhamaaba marka ana waliba axaadiida wixii meeluhu kagaba yimi u cinaayon iyo riwaayaadkii bal sidiisa waan u dhameeyay lakin malaa qabla cashir sanawaat lakin bil halkii aan dhigay miskaba yaala waan saarin <clears throat> bal matala an taxfi calaa ra'sika halaata xatayaatin uma bacdiyeed waa intaa dabadeed markaad madaxaagii saddexaa ku shubtay intaasaa kugu filan weya adoo furfurin ba intaasi kugu filantahy tufiidina waad shubaysaa oo imaka can taxtidii kuma cadfanaa waa dee imaka tan oo ficilkii waa rafcisan yahay waa istinaaf markaad intaa aada madaxaagii saa ugu shubta dabadeed tufiidina waad shubaysaayo calayki waa calaa jasadika ama calaa baqiyati jasadik dheh jasadkaaga intii kale oo riwaayadda nasaa-i ba halkan waxay ahaydba calaa jasadiki alma biyihii baad intii waa jirka intiisii kale ad biyihaagi biyihii baad ku shubi fataturiina marka waa daahir noqon oo haddii ad saa yeesho dee waad intaasaa kugu filan dahaaradii janaabo iyo sida inoo soo socoto xagda riwaaya jirta halkan inoo iman doonta intaasaa kugu filan ood kuba daahir noqonaysa weli axaadiisna way inoo socota وxadثna cمر الناqd qال xadثna يزيد بن هاrون xا وxadثna cبد بن حmayd qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna الthوري عن أيوب بن موسى في hada الإسناaد markii hore سفyاn بن عuyeynay ahayd maanta thawri baa meesha inoo maraya waa سفyاn thawri baa maraya ama يزيد بن هاrون iyo cبدالرزاq qaalaad waa يزيد بن هاrونka cمر بن ناqd ka wariyey iyo cabdirazaqan cabdi bnu xumayd kaba wariyay labada sheekhe muslim baa wadale hadalka oo qaalaad tasniyadu waa halkaas maxay labadooduba wada yidhaaheen akhbarana hawriyu hawri bay iyagu kaba warinayaan can ayuba bni muusa markaa isagiyo sufyaan ibnu cuyeyne way simayiin oo ayub bay ka wada wariyeen fii hada lisnaadi isnaadkuna waa kaas waa can saciidin can cabdillahi bni raafic can umi salamata wa fii xadiidi cabdirazaq lakiin cabdirazaq xadiidkiisa uu thawri kaba wariyey waa ziyaado kale waa nin siqaa ziyaadadii ibnulqayim haba sheegto inay lafdigani shaad yahay xagga xaydka afa anqudhu miyaan furfurayaayo lilxaydati xaydadii iyo waljanaabati oo riwaayada cabdirazaq baa lafdiga xayd la socotay kuwa kale riwaayadooda janaab ay ahayd de waa isla xukumune ibnuqayim baa sidaa sheegayo kaba dhigay ina shuduud lafdigan yahay haddaba miyaan u furfuraa timahaygaas marka aan xaydka kaba maydhanayo iyo markaan janaabo ka maydhanayo miyaan furfuraa si aan biyihii hagaag dee u gaadhsiiyo on hagaag ugu maydho faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh la macnaa kuguma aha weeye waad iska daayo biyaha uun dusha kaga shub gacantaadna yar marmarisa riwaaye inoogu dambaysa kale oo cid kale ay warinayso bal matalan si ay biyi aad u yaqiinsato un ama aad u hubsato inay biyii gaadheen timaha guntoodii iyo jirhkii ka hooseeyey ay biyuu gaadheen taasun kol intaa ay la ogaado iyada markaas ba'si kuma sugno waa la iska daysanaya uma dakara bimacnaa xadiid ibna cuyaynata eh maha macnuu laadu maba banaano taas ha u qaadaninoo bimacnaa waa laa yajibu caleyki weeye hadday iyadu furfurto oy dee si kaleba isu nadiifinta ama ay furfurtay iyaday jirtaaye waxa weeyaan ruksadii sharciga tan ah waa sida u banaanba iyagii inay taa ku kaaftoomaan bal xadiid abi da iyo wariyeed ayaa hadday raggu timo badan oo saasa leeyihiin ama xaaladoodu ay dee taasba ay noqotay dafaa'irta ay yeeshaan si waxaana iyagu ruksadan haysan ee ay tahay in walow dee xunimada in badan ay dhahaan waa islaamid rag iyo dumar halkan lakiin xadiid abi daud oo kala farqinayay oo dumarkana ahaa way ku kaaftoomayaan taa raggiina may ha furfureen oo kale ama ha kala bixiyeen timahoodii ayaaba jiray oo dee markaa taas daahirkiisu iyo si wax ruksad dumarkii loo rugseeyay ay tahay uma dakara bimacnaa xadiid ibni cuyeynata markaa riwaayadan thawrina xadiidka ibni cuyeyne macnihiisii oo kale ayuun baa kusoo aroray inta dambe وxadثnي أحمد الdاrimiي qال xadثna زكريا بن عadي qال xadثna يزيد yعن بن زريع عن روح بن القاسم qال xadثna أيوب بن موسى بhda الإسناaد وqاaل waa isnaadkii hore un ayub ibnu muuse lakiin halkii labadii sufyaan ay xadiidka hore ayub kaba warinayeen maanta rawx ibn اlqasim ayaa meeshuu yimi halkii bedelkoodi oo ayuub kaba warinaya sanadkuna waa intii dambe waa xadiidkii sanadkii ayuub un wa qaala waxaan u yidhi afaxulun marka waxaan halkan lafdiga ahayd dee hadalkayna isagu male waa hadalkii umusalame xadiidkii afa axulluhu miyaan furfuraa timahaasoo waa dafriga ra'siga oo faaksilhu aan maydhaa markaa intan furfuro markan furfuro dabadeed min aljanaabati walam yadkur isagu riwaayada rawx waa taan leyna cabdirazaq can thawri weeyo xataa qolooyin kale cabdirazaq ime thawri kaba wariyina laftigooda kuma sugnayne walam yadkur muu sheegin alxaydata xaydadii ma sheegina lakin de waa isla gasligu waa isla baaboon waxadathana bal matala kolley xadiidka iyo xadiidka dambe caishana aan gaadhno وxadثna yaحyى بن yaحyى وabubكر بن abي shaybة وعلي بن xujri جamيعا عن iبن culayةa qala yaحyى yaحyى بن yaحyى wuxuu yihi أخbarana ismاعيل بن culayةa عan أyuba mala kuwa kale iبn culayatay ku gaabsadeen waana ismاعيل بن ibrahim عan أyuba عan abi الزubayr عan cubayd بn cmayri ayubku ayub iبn سacيidki imaka ayubkan aan haynay ee xadiidka inoogaba sugnaa kan ayub ibnu muuse maahi waa ayub sakhtiyani weeye can cubayd ibn abi zubayrna waa moxamed ibn muslim ibn tadruskaynu hore usoo aragnay an cubayd بن عmayri qaala wuxuu uhi cubayd بن cumayr alaysi balغa caaishata caaisho waxaa gaadhay maqashay ana cabdاللahi بna cmrin cabdاللahi بna camrin yaamuru inuu amrayo النisaa haweenka inuu amrayo ida اqtasalna markay maydhaan macnaa ay doonaan inay maydhaan an yaqudna inay furfuraan ru'uusahuna waa shacara ru'uusina timaha madaxooda bal inay furfuraan hagaa u kala bixiyaan is inuu amraya ayay maqashay caaisho taasaa soo gaadhay faqaalat waxay tidhi yaa cajaban libni camrin hada ya'muru الnisaa ida اktasalna an yanqudna ru'uusahuna yaada litambihi baan kaba dhigaynaa de haddii aan kolley kuma socono sida dee meela halka de ama halkan ha noqoto qur'aanka meela haba noqoto waxaase yalayta yaa layta qoomi oo kale inaan iska qadarno munaade aan qadarno xarfunido ka dhignana dhibba basi kuma sugna oo haddaan taa ku socdo yaa qawmi ayay noqon Eh, lakin haddaan yaa litambiih kaba dhigo cajabadna kol hadday ii tanwiinsan tahay oo anigoose ii qoran oo ay tanwiin leedahay mafcuul mutlaqan kaba dhigaynaa ficilkii baan iskaba qadaranaynaa haddii aanay tanwiinta lahayn iyadaaba dee laga dhigayna munaadih cajaban ay acjabu waxaan la yaabayaa cajaban la yaab libni camrin ina camri hada kan ah ina camrigan maxay tahay sababto ya'muru nisaa dumarka waa waxay ula yaabanayd dumarkii buu amrayaa an yanqudna inay furfuraan ru'uusahuna madaxyadooda inay furfuraan buu amraya waa arrin la yaab lay leedahay dee umuurahana iyadaa uga cilmi badan weeye cabdillaahi ibnu camrin iyo amhaashiya saxaabadii kaleba dumarkii rasuulka dad kastaba kaba yaqaanay umuurahan markaasaa maxay tidhi afalaa ya'muruhuna miyaanu amrahayn muxuu amri layahay an yaxlaqna ru'uusoon oo dee kol hadduu taa amrayo tanna haba amro weeye tanna haba amro waa nooc yar inkaar oo hadduu tashadudka intaa leeg laba imanayo saa isugu adkaynayu leeya ilooba ila la furfuro det in xiraanna ha amro oo taaso afalaa ya'muruhuna an yaxliqna ru'uusahuna markaasaa maxay tidhi iyadoo masalada xukumkeedii sheegi laqad kuntu waxaan ahaa aktasiru mid maydhata ana warasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam min inaain waaxidin aniya rasuulka ilaahay weel keliya ayaan ku wada maydhan jirnay iyagoonu mar wada maydhanayno walaa aziidu rasuulka ilaahay waa i arkayay walaa aziidug manaanan siyaadinahayn oo calaa an ufriqa inaan shubo calaa ra'si madaxayga halaata ifraaqaatin madaxayga isagoo dee ay saas oo kale dafaa'irba yahay timi ay isu geysay oo aanay furfurnayn anigo inaanan anoon furfurahaynun inaan saddex goor biyo ku shubo taa kamaan ziyaadinahayn intaasaana igu fillaanaysay bar taas bay tidhi kale xadiiثi baabku way inoo dhamaatay waa inooba dhamaatay xadiiskuna markaa wuxuu inoo faa'iideynayaa haweeneyda iyadu maydhanaysa ee janaabo ka maydhanaysa ba balxaydma ka maydhanaysa kol haddii biyihii de ay gaadhayaan timaheedii iyo jirkii kaba hooseeyey ay gaadhayaan iyadoon waxba furfurin ay gaadhayaan inaanay waajib ku ahayn timaha inay furfurtaa aanay waajib ku ahayn kollay intooda badan jamaahiirulculamaa waxay dhahaan haddii laakiin meeshii dee timihii oo badan aadna ay u adag yihiin meesha ay muuqato asal ahaan biyu in la furfuro mooyaane inaanay gaadhahayn oo dee shu untii bal matalan madaxa iyo kale iyo taas aanay gaadhahayn markaa waa la furfuraya laakiin marka ay gaadhayaan iyada arrinkanaa jira waxay ku kaaftoomayaan un biyaha inay dusha kaga shubaan madaxoodii gacantiina way yar bal si ay u yar gaadhsiiyaan dabadeedna intaasaa kuba filan weeye kollayna waa jumhuur ulcamaa qowlkooda way jiraan culimada qaarkood laga soo naqliyey sida nakaci oo kale mala hadalkan ibnu camrina waa ijtihaadkoode inay ama ha gaadhin ama yani gaadhina kolley inay furfuraan ay waajib tahay oo kale barhkood kala qaada oo xayd hadday ka maydhanaysana waa waajib janaabo hadday ka maydhanaysana maya waa caadi ah bal matalan oo ma furfuraysa yidhaaha eh, lakiin sina axaadiisa inooguma sugan waana siday jamaahiir ulculamaa qabaanba taas oo kale weeye kollayna marka la eego xagga maydhigana rag iyo dumar jaanibka maydhiga wax yaroo baabka ka dambeeya inoogu iman mooyaane dee shardiga maydhigu waa iskaga mid oo waxa weeyaan ba way bal matalan maydhigii waa iskaga mid oo inun baabay waajib ku wada tahay in jirkii biyo ay wada gaadhaan timihiina hadday sidaa ku wada gaari karayaan waa caadi weeye haddii dee loo baahdo oon gaari ahayn furfuritaankana iyada dee taa waxaa keenina marka la og yahay inaani in la furfuro mooye biyu gaadhayn kolleyba taas bay noqon axkaamta xagga dumarkana waxbaa inoo soo yar socda khaasatan markay xayd ka maydhanayaan un weeye bal arrin ayaa inoo socotaa kolley halkana shaarix oo kale wuxuu dhigaya dee dumarka gaar ahaan oo kale iyo iyadoo la leeyahay jirka wixii dee muuqda waxa weeyaan daahir laguma tir wixii baadina dee in la gaadhsiiye ma ruuxu indhaha inuu iskaga shubo maha gudahood oo kale iyo ibnu cumar iyo dee malaa tashadudkii bay taasi ahaan jirtay kol kol walow dee dhagaa intan daahirkee muuqata inuu cinaayoodo mahana inuu dhegtii biyo iskagaba shubaye dee kalow xataa intuu biyo saa uu qaato dhegtii uu saa uu kaba sarraysiyo meelaha saa ugu yar maydho iyo haba noqotiyo meelihii laablaabmaya hore inuu soo maray in loo cinaayoonayo halkan baa kitaabka waxa iguba sugan kolley de waa cilm waana umuuro aad iyo aad loo baahan yahay umuurahan xaydka iyo dahaarada iyo waxaa kuma tacluqsanna waa cilmiga xaalka yidhaahane dee ruux kastaba inuu ogaado bal matalan ay muhim uba tahay oo iyadna marka la eego waa culimada qaarkood dee bartaas oo dumarkay kala qaadaan oo dee dumarku markaa ay khaasatan waa wixii aan dee habla ahayn ee dumarkaas iyagu marka ay xaajadooda u fadhiistaan sakadi oo kale iyo wixii jirkooda kaba muuqda awradooda kaba muuqda waxaa lagu tirinaya daahir baa laguma tirinayao cinda algasl xayd iyo cinda aljanaab oo kale maxal la maydho ayay noqonaysaa bay leeyihin waa wixii waktiga caynkaas ama ruuxa kale iyado taa aan ahayn ama bikredi iyado taasi la xukumaha waana sayde bel matalan halkana sharaxa kuba sugan qoreenkiina sharaxayse baabu isticmaali istixbaabi lmuqtasilati min alxaydi fursata min miskin fi mawdici dam adaa kani baabu istixbaabi isticmaali lmuqtasilati haweenaydii maydhanaysay min alxayd xayd ka maydhanaysay sunanimadka marka isticmaalkeeda ay isticmaasho firsatan waa qidco ama in weeye kharqa ha noqoto in cutba haba noqoto min miski dee la mariya min miskin miski ah waa waxaan diidkee udgoon miskigaas fii mawdici dami meeshii dhiiga in loo isticmaalo bal taa istixbaabkeed buu baabkeediya bal way noo iman doontaa axaadiis iyo maqsuudku waxa weeye anuun kollay arrinkuna sunno un weeye waajib maaha waajibku marka ay xayd kaba maydhanaysa waa inay dee koladii haddii dhiiggii go-ay ay isdahirto ay maydhato oo dee jirkeedii ay biyihii wada gaadhaan haddii wax nijaasi ay jireen sida dhiig iyo waxyaalo ku yaalayna bal markaa ay iska dahirto iska nadiifiso intaasun baabay arrinku yahay halkan waxa weeyaan uun kollay iyaduna waa nadaafa baabkeed waxa weeyaan taas bay tahay ruuxii dumarka ahaa waxa weeyaan ay dee caadadii kaba timee ka daahir noqotay marka ay maydhato dabadeed ayaa waxaa axaadiista inooguba iman baabkana uga dhigtay inay meeshan dhiigu kaba yimid si de hadday raayaxo dhiig iyo waxyaalahaasi jireen meesha ay ugaba baxdo waxa dee bal matalan diibkii oo kaleo miskigu waa ka iyagu isticmaali jireen oo shay aada u udgoonna waa ahaa dee bal matalan taas ama cutub ama wax lamida oo dee isagii la mariyey un waa raayaxada suurinteedun un aathaartii dhiigu si ay meesha ugaba baxday usuusho un dee wixiina waa kan imika un laga daahir noqday bal in laba isticmaalo meeshii dhiigga looba isticmaalo intaas weeye baabko axaadiisna waatay noo soo socota xadaثna cmr بن محamed الناqd وبن abي cmr جamيعا عن بن عuyaynata qala cmr cmr wuxuu yihi waa naaqd xadaثna سفyاn بن عuyaynata عan maنصuر بن صفyة عan أmه عan caiشhaةa qalat أنaha qaalat caiشha waxay tidhi sanadku cidi ma cusba Eh, laakiin maanta waxay inagu meesha yaala mansuur ibnu safiya hooyadii oo dee uu kuba shuuroobaa loo tiriye laakiin waynu soo maray iyadoonu inagaba dheeray intan aan dahaare ku jirnay ayaan kusoo maray isagoo hooyadii un kaba warnayo ee mansuur ibnu cabdiraxmaan ibnu dalxata ayaa inuu yahay oo la yidhaaha inu soo maro sikaaru taabiciin yahay hooyadiina safiya bintu shaybe in la yidhaaho la yidhiba aragti bay lahayd ru'yay lahayd rasuulka ilaahay ay aragtay bal taas baaba jirta waana isla reer bay ahaayeeno waa quraysh reerkii reer cabdidaar isaga iyo hooyadiiba waa markaa mansuur ibnu cabdiraxmaanka soo maray iyo safiya bintu shaybihii weeye ayuba halka mansuur ibnu safiya can ummi can caishata kolleyna waxaa ii taala mansuur ibnu safiyo da iyo nuun baa ii taala dee meelahana marka la eega qaacidadu siday keenaysay kol haddii imaka aanu laba calab oo midkood dee kakala aabo u yahay aanay ibni dhexdooda dhicin eesan oo kale imika hooya meeshii kaba dambaysa ama tabani hadduu ka dambeeyo sida miqdaad ibnulaswadkan soo marnoo kale iyo qaacidada xagga kitaabada aqrintu isma bedeshe waxay keenaysay aliftii in la qoron aliftan la ridin waayo aliftani waa kitaab ahaan un u dhacday dee shuruuday leedahayna waa inay laba calam dhexdooda midkoodka kale aabo u yahay ay dhexdooda dhacdo kollay sadar bilowgeedna aanay dhicin markaas baa alifta la gooyaa walow aqrinta dee haddii la waslinayana mansuur ibni safiya la odhanayo haddii la kala goynayana mansuur ibn safiya ay noqon maye ama ta kale de oo kale camr ibn moxamed iyo camr ibn moxamed ee kollay ma jirto in la yidhaaho waana laxni fool in la yidhaaho meelahan oo kale camri bini moxamed bini fulan bini fulan oo dee kolley laga yaabaa dadka ama dalabada xataa cilmiga iyo culimada qaarkood ba iskagaba badan waa laxni taasi oo bini ma jirto taasi ama waxay noqonaysaa in la wasliyo camri bnu moxamed la yidhaha ama camrin ibni moxamed la yidhaha lakin kitaabaday aliftu dhacda markay shardigaa la hel maanta shardigna ma jira haldan aniga way ka maqantay kitaabkayga alifta waxay aliftu inay qornaato qaalat waxay tidhi caaisha sa'alat imra'atu haweeney baa weydiisay annabiya salى اllahu alayhi wasalam waxaani waa shay baan idhi waa cilmi cilm alxaal ay idhaahaanoo dee ruuxiina waajib ku yahay inuu ogaado uu barto loogmana cudur daarayo haweeneydii baa u timi rasuulki ilaahay iyadii baa fatwo ka dalbaysa markaasay weydiiso waxay tidhi kayfa taktasiru min xaydatiha bal marka xaydkeeda marka ay ka baxdo ka baahir noqoto say uga maydhanaysaa waa cilmi doon rasuulki ilaahay bay u timi fadakarat qaala wuxuu yihi raawiga xadiidku fadakarat caaisha waxay sheegtay annahu rasuulku callamaha inuu baray kayfa taktasil oo say u maydhanaysay baa rasuulka ilaahay u sheegay bal taasi waa umuuro daahiray ahayd oo dhib malahon laga xushoon uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi uma taakudu way qaadanaysaayo firsatan firsadu waa dee qidco adigu ama khirqa ha noqoto cutub ha noqoto wuxuun waa qidco min ayay qaadan min miski miskiga ah. waa qidcadee mudayabo oo sidaa lafti inoo dambeeya mumasaka miski la mariye weyana adigu shay udgoonuun haddii dee miski la helana waa sax haddii kalena shay adigu udgoon de hadday iyagu dumarka iyadaa tani ay jirtaa waa si ay wixii raa'ixe hadday raa'ixe keliya iyo meelahaasi jiraan ay u suuliyaanuun usluubka iyagu dariiqay u marayaan waa iyagay u furan tahay ama tan ha noqoto ama dariiq kale haba noqotee lakin de waa arrin loo tilmaamayo loo ishaarayo rasuulka ilaahay muxuu yihi firsa ayay qaadan min miskin miski o fatadaharu biha way ku daahir noqon way isku dahirin oo kallay labadii tobood ee mudaarica mida xadfanteen haweenaydii baa markaa aan fahmin san ay ugu daahir noqonayso rasuulki ilaahayna kana ashadda xayaani min alkhadra min alcadraai fi khidrihaba waa ka xishood badnaa arrinkiina waa kan markaasa qaalat waxay tidhi kayfa atadaharu biha de way maydhato maydhigii loo sheeg qadcadan miskigaas say ka yeelaysaa seebaan isugu dahiraya oon ugu dahaaro qaadanaya qaala rasuulka ilahi wuxuu hi tadaharii biha isku dahir subxaan allah haddana waa tacajub oo de halkan waa si aanay hadalkiisii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ufahmin arrinkan dee kinaaye ahaan iyo ugu ishaare siday ugaba qarsoonto iyadoo ay ufahmi weyday bal matalan waana de arrin ruuxu isagoo fikir badanba fikri kolley uu dareemi karo haddaba rasuulka ilahi baa de subxaan allahna halkan waxaa loolaba yimi oo rasuulka ilahi laba yimi waa tacajubo de waanay kusoo noqnoqotay axaadiie marka shay lala yaaban yahay ama la weyniisanayo oo kale iyo haddii subxaan allah la yidhaaho laa ilaha illa allahuna way u timi oo iyadana bal kuwana way inoo dambeeyaan axaadiisa way kuba soo noqotay imaam nawawina raximah llahu tacaala wa radiya canhu kitaabkiisa aladkaar baab baabu uba dhigtaa taas oo kale baab buu udhigtaa waxa weeyaan shay jaa-iza weeyo rasuulka ilaahay tacajub ahaan ayuu ulaba yimi subxaan allah wastatara waa is-asturay rasuulka ilah u xishooday rasuulka ilaahay ragna waa dhex joogta ama walow dee caishana ay kuba dhoweyd markaasuu isqariyo si isu qariyana waa taabicigii tilmaamaya may atbaacu taabiciintii weeye imaamkii wa ashaara lana le qolooyinkii xadiidka warinayay sida camrun oo kale iyo ibn abi wa ashaara lana waa noo ishaareeyo sufyaan ibnu cuyeyne biyadii calaa weji waa isagoo wejigiisii gacanta saaray wuxuu ishaaraya si rasuulka ilahi isu qariyo o kale waa hadalkan bal masalan kinaayu marka horeba isticmaalay arrinkana cawru ku tacaluqaya oo de cawru kuba tacaluqaya wax laga xishoodo on la sheeg bal masalan markaasaa rasuulka ilaahay intuu hadalkaa yidhi markay fahmi weydi kuna celiyey ayuu saas wejigiisiiba ama gacantiisii wejigiisa u saaray wuxuu yihi raawiga xadiidku qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wاjtadabtuha ilaya de caaishana way fahamtay markaasaan xaggaygii baan usoo jiiday wacaraftu waanan gartay ma araada nabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulku wuxuu ula jeeda hadalkan faqultu waxaan ku idhi iyadii iyadoo weliba hoos ula hadlaysa si aan cid kaleba u maqal tatatabaci waxaad la raac raacdaa ahara demi waa meeshii dhiigga mawdicii dhiigga halkii dhiigu kaba soo baxay oo kale ujeedadu baltan si aad uba suuliso raaixadaas oo bal taabay tidhi waqaala ibn abi cumara fi riwaayati wuxuu ku yihi ibn abi cumar riwaayadiisa faqultu waxaan idhi tatababci biha aathaara dam waxaad la raacraacdaa dhiigga aahaartiisa halkii horena maxay ahayd athara dami tanna waa jamcun aathaara dami iyo athara dam marka iyadoo axaadiista xadiidka riwaayad ay noo dambeeyaan haddii aan lahay insha allah ma riwaayaadkiisa ay soconayaan bal baabku xadiidka unbuu kuwa tacaluqsan yahaye eh? waxaa adigu inooguba sugan saa uba dhigtay haweeneyda xayd kaba maydhanaysa maha janaabo waa xayd kaba maydhanaysa in sunno ay uba tahay bal wixii de bal matalan qad qadcamiski oo kale o ama qudno ay yeeshay ama khirqa iyo waxyaalo oo dee halkii dhiigga uun ay bal matalan markaas dee si raayaxad iyo waxyaalaha kulli culimaduna kolley guud ahaan say dhahaan un qaradka iyo xikmada tan kuba sugani waxay leeyihiin un waa tadyiib lmaxal wa dafcu raa'ixati lkariha wey maxalkii in la udgooneeyo oo raa'ixada karihada dee aahaartii dhiigga ahayd meesha ay kaba tagto taas baa qaradku yahay haddii taa uu kuba xasilo ama wixii kale qaradkaasi ku xasilayaba suni uu uga xasilaya wax alla wixii kale iyagu laba yimaadaan garanayaan ee qaradkaasi ugu xasilayaba suni waa ku xasilayaan wey وxdثnي أحمد بن سعيد الdاrمي qال xdثna حbاn qال xdثna وhyb qال xdثna منصور عن أمي عن عائشhaةa dhamaanba waa dad aynu soo wada aragne أنa امرأة haweeney baa sألت weydiisay النبي صلى الله عليه وسلم oo waxay tihi kayfa أغتasiل عinda الظهر markaan ظاahir noqdo seed u maydha faqاla wuxuu hi khudii qaad waa markuu dee umurihii kale u sheegay firsة qidco iyo firso min mumasakatan waa in de ama khirqa ah karin yar ama taas ama dunba ah cutb adigu cutba waxyaala un uma sakata miski la mariyey oo dee lagu udgoonayey geedka miskiga la idhaah jabadiiba fatawadaii biha isku nadiifi tani waa halkii tadaharii bihadi ayuunbay tana tawadaii biha maa ku weysayse waa isku nadiifiyo bal markaa wixii uga jeedayna waa taan xadiidkii hore kusoo maray uma dakara naxwa xadiidki sufyaan xadiidkan sufyaan kala soo baxnay mid lamid a ah, ayuun buu sheegay waayo markii hore isagaa mansuur sufyaan ibnu cuyayna kaba warinayey imikana waxaa kaba warinaya wuhayb baa kaba warinaya kii mid laba mid ah xdثna محamed بن مثنى وبن بشhاr qال بن مثنى xdثna محamed بن جعفr qال xdثna شhuعبة عن إبراهيم بن المهاجر qaala wuxuu yihi ibrahim بن المهاجر waa nin taabiciintii yaryarayd kaba mid ah kolley kitaabkana aad axaadiistiisa ugu yartoo laba xadiiثun buu kuba leeyahay ninkaas baa qaala muxuu yihi samictu صafiyata waa halkii mansuure inankeedii ahaa ayuu imika la siman yahay صafiyaan maqlay tuxadiثu xaalay waramaysa can caaishata ana asmaa imika haweeneydii rasuulka ilaahay uba timi aa magaceedii inooguma sugan yahay waxaana inoo dambeeyay asmaa bintu shakal in la odhanayay oo aabaheedna waa inoo soo socdaayay ayaa sa'alat الnabiya salى الlahu عalيه wasalam waa haweeney ansaara can gusl الmaxiid xayd kasta loogaba maydhay weydiisay faqaala taakudu way qaadaysaa ixdaa kuna minda id idinka idinka mida waxay qaadaan ma aha biyaheeda iyo wasdirata waa qasilkeedii aday dee haday saabun ku maydhanaysa iyo waa wixii dee bedele laisku nadiifinayaba iyo sidradeedii kollayna sidiradu waajib ma ahe dee biyaha unbaaba dahaaradii ay waajib u ah tanna waa dee ziyaadata tandiifun fatadaharu way dahaaro qaadanoo fatasinu dahuura waxay fi ama dahaaro qaadashaday fiicnayn oo dee hore saynu usoo maray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weysuu kaba horreysiinayey markaa uu maydhanayo intaanu jidhka biyaha kuba shubin waa lagu fasiro imaam nawowi waatuu dooranayo waxaa kaloo iyadana dahuurkii uu noqonaya haddii wax adi ay jireen kolley waa waqtigay daahir noqotayba ayay dee maydhanaysay haddii ama dhiig wax ah ama wax kaloo adi ay jireenna iska nadiifin la iska nadiifiyo dee tadhiirkii buu noqonaya waana sida qaadiciyaad isaga kuba fasiray marka labadaba waxaan leenahay way wada noqonayaane haddii wax ada ah ama dhiiga ah ama wax kaloo una ay jiraan way iska dahiri intaanay biyahaba jirkeedii ku wada shubin haddii bal matalan waxa weeyaan ay weysaysatana wala weysadaas soo marray aanay waajib ahayn maydhigana ay kaba horeyso waabay weysaysan wayse dhan markaa dabadeed maxay yeeli uma tasubu calaa ra'siha madaxeedii bay kuba shubaysaa biyihiio fatadluku dalkan shadiidan aad bay gacanta u marmarin gacantay aada u marmarin oo waa si biyihii de ay timahan ay u dhaafaan o ay madaxiina uba gaadhaan xataa tabluqa ilaa ay ka gaadhayso markay gacanteeda saa u marmariso ee biyihiina ay kaba gaadhayaan shucuuna ra'siha waa madaxeeda waa usushi waa guntii timaha iyo halkaa madaxa ay kaga yaalaan iyo madaxii jirkaa ka hooseeya timihi ay biyuu u gaadhayaan bal marka wuxuu leeyahay ashu-uun asalkeeda hore iminka macnuhu waa usula shacri ras baa looga jeedaa waa timahaydan gunti iyo halkii oo ay dee ilaa biyihiisa ay jirhkiina u gaadhaan ayay tan gacantan ku celcelin oo dee siaasay xoog baabay u marin dalkiguna si guud kolley dee malikiyada kolley waa qowlkood oo wayse hadday ta iyo maydhi hadday tahayba biyahun oo laysku shubo laguma kaaftoomayo gacantii in la marmariyo weeye lakin jamaahiir alculamaa taa qowlkoodu ma aha walow dee ay fiicantaho istixbaab tahay ruuxu hadduu iminka badaa muquurto oo kale ama biyo muquurto biyuhu jirkiisii wada gaadhaan miyeeyana inuu janaabo ka maydhanayo ama dee taas oo kale xayd oo kale jirkii kale dee biyo wada gaadhaan ama biyo uu isku dhigo uu arkay inay wada gaadheen ay wada dareereen maydhigu uu dhammaanaya dalkigu ka kolley waysadna waa saas oo kale maalikiyada laakiin agtooda dalkigu waajib yahayba bal markaa dalkii adag baad biyihiina waad kuma wada shubi ilaa ay gaadhaan una ra waa madaxa halkaa guntiisun uma tasb aslu shu-uunna wuxuu leeyahy alkhuduud aladi fi cudm fii cadmi اljumjuma jumjumada waa laftan madaxa weeye khuduudeedaas ayaaba shu-un ama jamcu shan adiguba laba me shu-uunta laba yidhaahaan oo mufradkeedna shan yahay lakiin macnuhu waxa weeyaan waa usuula shacri ilahay ka gaadhayaan uma tufiidu markaad saa yeesho xatىa tablg uma tasub عalayha way isku shubaysaayo alma biyaha iyay iskuba shubaysaa uma taakud markay biyihii jirkeedii kale ku shubta weeye intii harsanayd ayay uma taakudu waxay qaadi firsatan qadco mumasakatan miski la mariyo fatadaharu way ku dahaaro qaadan isku nadiifin waxalkii bay ku nadiifinun weeyaan oo raaixadii k ay kaga kaxayn biha faqad markuu rasuulka ilaahay tan sheegay intii kale fahamtay ayay faqaalat asma u tidhi wakayfa tadaharu biha haweenaydu seebay taa isagu dahiraysaa faqaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi subxaana allahi tadahariina biha waad isku dahiri firsadaa intaad qaaddaad isku dahiri baa rasuulka yidhi imaka uu la khibaabaya iyadii faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kaanaha tukfi dalika si waxay iya dadkii kalena ka qareenso hoos iyadii iguba sheegayso tatadaciina waxaad la raac raacaysaa athara dami dhiigga raadkiisa ayaad markaas la raacraac ujeedada halkii iyo mawdicii dhiigu kaba soo baxay ayaad la tatabuci oo aad bal matalan gaadhsiin si ay maxalkaa iyo raaixada iyo waxyaalahaas ay uba tagaan wasaalatu waan i weydiisay haweeneydaas can gusl janaabati maydhiga janaabaday weydiisay xaydkiina way weydiisee faqaala wuxu uhi taakudu maa-an <coughs> haweeneydu biyii bay qaadi oo fatadaharu way dahaaro qaadan oo fatuxsinu duhuura aw tubliqu duhuura waa ti imankaan soo sharaxnay uma tasubu calaa ra'siha madaxeeday biyi ku shubi fatadluku gacantay saa u marmarin xataa tabluqa shu ra'siha ilaa shu-uuntii madaxeeda ay gaadho uma tufiidu calayha almaa haddana biyaha intii kale jidhka ka harsanayd ayay biyo kuba shubi faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi nicma nisaa nisaa lansaari dumar kuwii ugu fiicnaa waaba dumarka ansaareed oo waxa fiicnaaday oo dumar ufiicnaaday ama dumar nisaa lansaar walmaqsuus bilmadxi waa nisaa lansaar ba maxay sababtu tahay lam yakun ma ahayn yamnacuhuna mid u diida alxayaa-u xishoodkii dee dumarba laguma yaqaani ama xishoodku an yatafaqahna fi diini diintooda inay bartaan oy fahmaan waa kuwan rasuulka ilaahay uu laba imanayay umuuro laga xishooday weydiinayeen bal taas oo kale waana dee markaas iyagu dee arrinkana xishoodka jaanibkanina kol haduu umuur diintaadi ku tacalluqsan yahay xishood madmuumun baabu noqonayaa bal umuurahaasaa adigu markaa caaisha ay tidhi kolley xadiidkuna dee fawaaida badan ee uu markaas kolley inoo leeyahay waa umuuro tan daahira umuurahan ama ha noqoto dee shaygan xadiidka uba baabaysnaa marka tacajubkao tasbiix laba yimaado su-aasha iyo waxyaalaha dumarkii oo bal waxa weeyaan ama hadalkoodii laba maqlo markan dee ay fatwo dalbayaan in loogaba jawaabayo iyadina inay dee fatwo iyo istifta marka ay tahay ciddii rijaashii bal ciddii dee ugaba fatwoonaysa ay wax weydiin karto waa umuuro inoogu wada sugan وxadثna عbayd للh بن mعاad qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة في hada الاسناaد نحو وqاaل qاala wuxu uhi rasuulka ilaahi سubحaan الlahi تضحrii bha واsttra waana is asturay oo wejigiisii baabu kaba qariyo waa xishooday isagii وxadثna yaحya بن yaحya وabكر بن abي شhaybةa kilahma عan abي الأحوص عan ibrahim بn mhاجiri ibrahima بn mhاجiri عan صفyةa بنti شhaybةa عan caiشhaةa qاlat أنha qاlat daklat way soo gashay oo asmاء بنت shakli asma bintu shakal baa soo gashay calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam markaa haweeneydii haddaba asmaa la odhanayey aabaheedna shakal baa la odhanayey waana haweeney ansaar ah bal markaa taas baabay ahayd waxaana sheekhu halkan kaba soo naqlinaya khadiib albaqdaadi oo kitaab leh dee kutubtii badnayd uu lahay uu lahaabuu kaba mid yahay kitaab uu ku ururiyey bal magacyada iyagoo mubhama yimaada iyo asmada mubhamkaa caddaynteeda macnaa waxa weeye axaadiis ay kuba soo noqnoqonayaan iyadoo aan ruuxii la magacaabin san oo kale ana imra'atan ana rajulan markaasaa wuxuu imaamkaasi u cinaayooday inuu bal axaadiisa tatabuco oo wixii uu dariiq kale kaba helay magaciisu in ayuu inuu soo sheego kitaabkaasi ku ururiyo kale kitaabkiisina madbaceeye marka wuxuu kasoo naqlinaya kitaabkaas isagu inuu sheegay haweeneydan in la odhanayo asmaa bintu yaziid ibn sakan oo waa haweeney dee macruuf ahayd oo khadiibatu nisa laba odhanayay lakiin xadiid kaste muslim inooguma sugan waa inay asmaa bintu shakal ahayd kollay imaam nawowine imaka hadalkiisunbuu soo naqliyey kitaabkiisaasna ikhtisaar buu leeyo uu soo ikhtisaariyeyba waanu madbacaysan yihin kitaabkii nawoyi may suurtagana caawa inaan ulaamo bal wuxuu raajax yeelay isagu ayo ka nawoyi badna yaa kaa khadib ma waxyaalahan oo kitaabkaa khadibna oo ikhtisaarkaa bal inuu asma binti yaziid ama bintu shakal lakin saxiixa muslim ina shakal baa inoogaba sugan kolley <clears throat> istixaadadii iyo kasrigeedii iyo waxyaalo iskaba de mala aadna dumarkii ay ugu babaahan ya ama dhammaanteen baanu wada baahanay inaan ogaano iska yar waana baab dheere waxaan filaya casharkaaba yaraadee